الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا suuraة اljanna waa makiya aayaadkeedu waa sideed iyo labaatan aayadood weeye casharkeennaa xalay markaa qofkani uu qoomamoonayuu leeyahay yaa laytahaa kaanat ilqaadiya haddee wuxuu qoomumadeeda tilmaamayaa dhimashadiisii hore oo macnaa yaa laytahaa qoomamadeeda mamadeeda eh dhimashadaydii hore kaanad may ahaato dhimashadaydaa hore alqaadiya sii tarta nololba macnaha noloshan dambee noolaadayba xaggee ayay ii soo martay marka qoomamada waxa loo fiirinayaa waa dhimashada amba mawtada waxaad tidhaahdaa nebiyow uuxiya waxaa loo waxyooday ilaya aniga waxaa la ii waxyooday annahu ana alamra wa sha'ni xaalku damir sha'niun baa la yidhaahdaa istamaca inay dhegeysteen annahu istamaca inay dhegeysteen baa la ii waxyooday nafarun koox min aljinni sinta ka midii inay dhegaysteen alqur'aana qur-aanka inay dhegaysteen ilaahay baa faray subxaanahu watacaala inabiyullaahi maxamed dadka uga waramo in jinku ay dhegaysteen qur-aanka dabadeedna ay rumeeyeen oo ay u hoggaansameen waxaa lagu tusayaa bini aadamku siduu yahay wax madax adag oo xataa jinku inuu ka dhega nugul yahay amba ka xaqaada ka og yahay ayay aayaddu daliilu tahay waayo mar keliya ayay maqleen markii ayay dumeeyeen waa suuratu alcalaq ayaa rasuulka akriyayay ah baa la yidhaahdaayo waa maruu rasuulku kasii socday maaragtay suuqa cukaad meesha la yidhaahdo suuqii cukaad waxaad tidhaahdaa uuxiga waxaa la ii waxyooday ilaya aniga waxaa la ii waxyooday annahu istamaca inay dhegaysteen nafarun qayb koox min aljin sinka ka midii inay dhegaysteen alqur'aan yacnii markii sabada loo diiday ayay arlada ilaahay ku faafeen si ay u ogaadaan bal waxa dhacay fa qaaluu waxay yidhaahdeen ilaahay baa uga warramaya sheekadii sinka ila nebigu ma arkaynine faqaaluu waxay yidhaahdeen innaa annagu samicnaa waxaanu maqallay qur'aana qu-aan baanu maqalay wax la afeeyo aankaasoo cajaba la yaab ah aad bay ugu xeel dheeraadeen cajaba la yaab ah isagaaba la yaabba ahaa amba qur-aankaasoo cajaba la yaab leh aydaa cajabin amaba qur-aankaasoo cajaba ay mucjibaa waxyaab geliya qur-aankaasoo yahdii ku hanuuniya macanba ku hanuuninaya dadka iyo khalqigaba ila arushdi wanaaga iyo hanuunka fa aamanaa dabadeed waanu rumaynay bihi ay bihaada alqur'aan qur-aankaas ayaanu rumaynay bihi ay bilqur'aani baanu rumaynay walan nusrifa ugumana shariif yeeli doono walan nushrika ugumana sharig yeeli doono birabbinaa rabbigayo axadaa cidnaba qofnaba cidnaba ilaahay uguma sharig yeeli doono wa nakira fii siyaaqi nasbi wax alla wax shirkiga amba cid aanu ilaahay iyo cibaadadiisa ka wada dhaxaysiin doonaa ma jirto wa annahu lafdigaasi ilaa toban jeer baa annadaas iyadoo maftuuxa ayay isku cadfan tahay bihi damiirka waana wax iska qiyaasa maxalkay kaga xidhan tahay damiirkana waa damiiru sha'ni macnaha waxaanu maqallay qur'aankaas ayaanu maqallay waanu rumaynay rabbigayana uguma sharig yeelaynay axadnaba wa annahu ay wa biana alamra baada qadar wa annahu wa biana alamra washa'na xaalku wuxuu yahay amba arrintuba tahay tacaalaa inuu kor noqday amba kor ahaaday jaddu rabbinaa rabbigayo weynaantiisa ay cadamatu rabbinaa adeer awowga ha u qaadan jaddu rabbinaa rabbigayo cadamadiisu amba weynaantiisa matakada kama dhiganin alleh saaxiba saaxiiba kama dhiganin amba haweenay kama dhiganin imra'a maistakada ma yeelanin saaxiba haweeney macnaha kama dhiganin mid la mool walaa waladaa waladna cidna ilaahay kama dhiganin waannahu wabiannahu ay wabianna alamra wasaaniyu kaana wuxuu ahaa xaalku danyar baynu u celin doonaa safiiha u noqonayo inuu ismiga kaanada ka dhigaynaayo wa annahu wa biannahu kaana wuxuu ahaa yacnii kaayaga xumi kaana wuxuu ahaa sha'niga iyo xaalku yaquulu kuu yidhaahdo safiihunaa marka iminka safiihunaa ee waa faacilka yaquulu wuxuu noqon karaa oo kale ismiga kaanada wa annahu wa biannahu wa wuxuu ahaa safiihunaa kaayaga xun ee liisaa yaquulu kii yidhaahda macnaha huwaysa amba waanahu wabiana alamra wasaaniya kaana wuxuu ahaa xaalka amba saaniga yaquulu kuu yidhaahdo safiihunaa kaayaga xuni amba liisaa culimmada qaar ibliis ku fasirayna way jiraane wuxuu ahaa kuu yidhaahdo cala allaahi alla korkiisa uu ku iftirooday ee yaquulu yaftari cala allaahi alle korkiisa macnaha inuu ku abuurto ayuu ahaa sabadaa xadgudub ma arkaysaa amba xaala kownihi macnaa xaalu yahay qowlkaasi cala allaahi alle korkiisa sabadaa xadgudub hadal leexsan oo xadgudub ah ayuu odhan jiray kaayada xumi oo ilaahay waxaanu cunsanin buu u nisbayn jiray weeye qawlan buu odhan jiray yaquulu wuxuu ahaa ka yidhaahda fafiihunaa kaayada xumi cala allaahi alla karkiisa xaaluu ahaaday qawlkaasi qawlan hadal buu odhan jiray hadalkaasoo shabadaa aydaa shabab xadgudub u saaxiiba amba baabil ah amba fog amaba leexsan wa annaa ay wa biannaa annagu darannaa waxaanu u malayn jiray macnaa qur-aanka hortii wa annaa wabiannaanag danannaa waxaanu u malayn jiray an lam taquula inaanay odhanin inaanay odhan doonin al-insu dad iyo waljinnu jinku toona inaanay ku abuuranaynin cala allaahi alla dushiisa kadibaa ah, waxaan u ma arkaysaa wa annaa anagu danannaa waxaanu u malay jiray an lan taquula inaanay ku istiroonaynin al-insu dad insiga dadka iyo waaljinnu jinku toona cala allaahi alla dushiisa kadibaa been oo aanay ilaahay been ka sheegaynin macnaha qur'aankani intaan ilaahay noogu caddayn inay qalad badan la yimaadeen tiinku macnaa taa umaanaa malan karin inay been ku bahaysaan oo ilaahay u fiiriyaan saaxibo iyo walad iyo wax la mid ah laakiin markaanu qur-aankan maqallay waxaanu ogaanay inay ilaahay subxaanahu watacaala korkiisa ku been abuuranayaan wa annahu wa biana almra wasani kaana waxay ahaayeen rijaalun rag min al-insi insiga ka midii waxay ahaayeen yacuuduun kuwii magan gala birijaal rag bay magan geli jireen raggaasoo min aljin jinka ka mid ah ayay magan geli jireenoo markay meel cidlaa degaan waxay odhan jireen baa layidhi nacuudu bisayidi ahli haada alwaadiyi dhulkan dadka dega ninka u madaxda abaanu magansannay sidaasi ayay odhan jireen waa nooc shirkiga ka mid ah ayaga laftigooda shaydaanka ayaa iskaga cayaari jiray jinka oo oh, xoolahay wataan intuu bahal iskaga soo dhigu u soo dhaco ayuu haddana u dayn jiray markay ay u qayliyaan maarkaysa marka waanahu wabiana alamra wasaniya kaana wuxuu ahaa rijaal rag min alinsi insiga ka midii yacuuduuna kuwii magan gala fii rijaal rag bay magan geli jireen min aljin jinka ka mida fazaaduu waxay u siyaadiyeen insigii raggii jinka magan geli jiray hum jinkii waxay u siyaadiyeen rahaqaa jir isla weyni ila wax la magan galay buu noqday rahaqaa qooq iyo jibir bay u siyaadiyeen ama fasaaduu waxay u siyaadiyeen finku hum kuwii isigaahaa rahaqaa dembi ayay u siyaadiyeen ismaa amaba kufraa ama rahaqaa xabsi ayay u siyaadiyeen dadka sinka ay ka baqaan waana iska dhacdaayo ilaa imikada iyagoo sinka nagan gelaya oo baryaya oo u yeeraya aad maqlaysaa wa macnaha in tinku amaba waa anahum wa biannahum tinku dannuu waxay maleeyeen oy maaragtay malayn jireen kamaa danantum sidaad malayseenba idinku intiyow allan yabcata inaanu soo saari doonin allan yabcata inaanu soo saari doonin allaahu alle axadaa axadna inaanu soo saari doonin ayay iyaguna ahaayeen kuwii u maleeya waxa sidan leh kuwii qur-aanka dhagaystay oo kuwoodii kalay ka waramayaan wa annaa wa biannaa annagu marka waxay ka waramayaan sababta ay qur-aankan markay dhagaysteen iyo xaaladda waxa ku dhacay wa annaa wa biannaa annagu lamasnaa waxaanu beegsannay amba aanu doonnay assamaa'a samada ayaanu beegsannay fawajadnaa waxaanu hellay haa samadii ayaanu hellay muli'at ay qad muli'at xaal laga buufiyey xarasaa ilaalo shadiidaa adag iyo wasuhubaa gontaallo kudigoo lagu daadinayo samadii baa laga xidhay ay siday jireen wax ka soo dhegaystaan wa annaa wabiannaa nagu lamasnaa waxaanu dalabnay asanaa'a baanu beegsannay wawajadnaa waxaanu hellay haa samadii muli'at ayadoo laga buuxiyey xarafa waa jamcu xaarisin macnaha ilaalo shadiidaa adag iyo wasuhudaa sawaarif wa annaa wa biannaa annana kunnaa waxaanu ahayn amba ahaan jiray naqcudu kuwii ka fadhiista minhaa samada xaggeeda maqaacida meelo la fadhiisto ayaanu fariisan jiray lisamci dhegaysi daraadii bal waxaa malaa'igta ay ku sheegayso inta ilaahay soo faray si aanu u dhegaysanno dabeete arlada aanu ku soo gaarsiinno kuwa awliyadooda ahaa warka iyo xogta usoo qaadi jireen ma arkaysaa ee dariiqaas inbay hayaan kuwa mufsidiinta ee kafaraduna ma og tahay waxbaa un oo waxbaa la dasaasay waxaasoo maad maqal oo dariiqa shaydaaniya shay sir ah oon ciba u ogoleen intay maqlaan inay dhegaysta ay faafiyaan makaafacalaadkan iyo qarabadan ay maanta iska samaystaan gaaladuna fariiqii bay hayaan ma arkaysaa marka muxtaaj waxay u baahayeen muslimiintu in si isu hogaaghalaan iyana oo ay kaga taraan kuwan maqaacida meelo la fadhiisto lisamci ayaanu fadhiisan jiro faman qofka yastamic dhegaysta isku daya iminka inu dhegaysto faman yastamic ka dhegaysta ee isku daya inuu dhegaysto al'aana hadda yajid wuxuu u heli lahu ay linafsihi wuxuu u helay shihaaba gantaal rasadaa la diyaariyey rasadaa la diyaariyey sidiisuu cadaysan yahayba wa annaa wa biannaa annagu laa nadri laa nadrii ma ogin asharun uriida ay uriida in lala doonaayo sharun shar in lala doonayo a uriidu ma wa asharun shar uriida in lala doonayo biman duul fil arlada ku sugan an araada iyoam araada iyo inuu la doonaayo bihim ayaga rabbuhum rabbigood rashadaa hanuun labadaasa jiro ayaanaan garanayno waxba addiyadii ka dhacay bay idhaahdeen samadii lixid marka waruma hayno waxa la doonayo wa annaa wa bianna anagu laa nadri ma ogin asharun uriida ay uriida in lala doonayo sharun markaa naal faacilka dhig amba asharun mashar ayaa uriida loola doonayaa biman duun lardi arada ku sugan dadka arada jooga mashar baatala lala doonayaa khalqiga am araada mise wuxuu la doonayaa bihim ayaga rabbuhum rabbigood rasadaa markaa sharkii ilaahay umay tiirin wanaagiina ilaahay bay u tiiriyeen rasadaa washaru laysa ilayk wa anaa wa biannaa naga mina asaalixuun kuwa wanaagsan baa dee naga mid saalixiin ah wa minaa waxaa naga mida duuna daalika saalixiintaa kuwa aan ahayn ay hayra daalik sidaa bas wa minaa waxaa naga mida duuna daalika ay hayra daalika saalixiintaa kayrkeed baa naga mida wa annaa wa biannaa may danannaa waxaanu yaqiinsannay imka waa xaqiiqti wey waxaanu yaqiinsannay kunnaa waxaanu ahayn daraa'iqa duruq baanu ahayn dariiqooyin baanu ahayn siraq baanu ahayn idadaa kala tagsagsan idadaa kala tagsagsan oo kooxa ah mina almu'min wa mina alkaafir intaba way lahaan jira wa ana wabiana anagu dananna waxaanu yaqiinsanay an lan nucjisa inaanaan ku wahsigelin karin allaha alle fi lardi arlada dhexdeeda oo walan nucjisa inaanaan cabsi gelin karin ku alleh harada xaala kawninaa haaribiin xaalaan nahay kuwii yaacaya inaanaan ilaahay ka carari karin ayaanu yaqiinsannay wa annaa wa biannaa annagu lammaa markii samicnaa aanu maqalnay alhudaa hanuunka ayay qur-aanka adama ku tilmaameene aamannaa waanu rumaynay bihi qur-aankan ayaanu rumaynay ee faman yu'min qofka rumeeya birabbihi rabbigii rumeeya falaa yakhaafu ka baqan maayo baksaa ajar dhimid in ajarkiisa laga bakto laga nisqaamiyo iyo walaa rahaqaa dulmi koona walaa rahaqaa dulmi iyo xajiri koona wa anaa annaga ee wa biannaa annaga mimaa waxaa naga mid ah almuslimuun mimaa waxaa naga mid alqaasiduun kuwa leexday aljaa'iruun kuwa leexsan alqaasiduuna kuwa leexsan ee faman aslama qofka hogaamiya imika hogaansama fa ulaa'ika kuwa hogaansamay taxaraw waxay dooneen amba ay raadsadeen ama ay u qasteen rashadaa hanuun iyo wanaag wa ama alqaasiduun kuwa se leexday wa amaase alqaasiduuna kuwa leexday oo iyagu bayday fakaanuu waxay ahaadeen lijahannama jahannamo waxay u ahaadeen xadabaa xaabo lagu shidayo wa an low istaqaamuu halkaas inuu ka bedelaynaa uuxiya ilaya aniga waxaa la ii waxyooday annahu ana alamra washaaniye low istaqaamuu wa an iyo lowdiibaa markaa nuunka iyo laamka isu idqaansan wa an low istaqaamuu waxaa la ii waxyooday wa an low istaqaamuu hadday toosnaan lahaayeen dadku uuxiya ilaya waxaa la ii waxyooday wa annahu ay uuxiya ilaya waxaa la ii waxyooday annahu low istaqaamuu sidaa dhan wa an low istaqaamuu hadday ku toosnaan lahaayeen ayaa la ii waxyooday dadku cala dariiqa dariiqa toosan hadday ku toosnaan lahaayeen la asqaynaa waxaanu waraabin lahay ka waraabin lahay hum ayaga maacaa biyo ayaanu ka waraabin lahayn hadaqaa fara badan amba hadaqaa darawaaweyn amba dhibca waaweyn maxaanu roobka ugu waraabin lahay linaftinahum si aanu ugu imtixaano fiihi roobka oo dadka qaarkoodna ay ogaadaan intay raxmadan ilaahay ay keenay samada ilaahay maaragtay cid aan hayn aanay keenin qaarna dee way ku kufreeyaano cid kale si ay ugu nisbeeyaan waman yucrid qofka ka teegta can dikri rabbihi rabbigii dikrigiisa xisida alleh iyo maaragtay ilaahay waxyigiisa rumayntiisa yasluk wuxuu gelin alleh yasluk wuxuu gelin hu qofkaasi cadaabaa cadaab buu gelin alleh cadaabka oo sacadaa dhib ah dhibaato ah mashab ah sacadaa yani dhib ah mashaqo ah mashaqa cadaab oo xanuusiya oo dhibaato leh oo aan raaxo lahayn weeye wa ana almasaajida ay wa uuxiya ilaya hadalkii sinka haga dhigi wa uuxiya ilaya aniga waxaa la ii waxyooday nabiyullaahi maxamed baa ilaahay soo yidhi dheh wa uuxiya ilaya waxaa la ii waxyooday ana almasaajida masaajidadana meelaha lagu sujuudo iyo xubnaha laga sujuudaada lilaah alle inay u sugnaadeen baa la ii waxyooday oo falaa tadcuu ha caabudina maca allaahi ilaahay maciisa axadaa cidna ha ku caabudina wa annahu ay wa uuxiya ilaya aniga ilaya waxaa la ii waxyooday annahu ana alamra washaaniye lamaa goortii qaama uu istaagay cabdullaahi alle addoonkiisu markuu istaagay waa nebi muxammade yadcuu xaaluu caabudayo addoonkaasi hu alleh kaaduu waxay ku dhowaadeen tinku amba waxay sugeen yakuunuuna inay noqdaan ha ahaadaan calayhi ay calaa cabdillaahi calayhi addoonkaa alle korkiisa libadaa kuwii iskulbaxa libadaa kuwii iskulbaxa yani qur-aankii markay maqleen rasuulku salaasuga uu tukanayey midi waliba siduu u arko amba waxaan u dhegaysto ayay noqdeen libadaa kuwo is-ciriiriya ee issilbaxay amba kaaduu waxa oo matalan tafsiirka le ibnu jariir qaatay baa jiro odhanaya wa uxiya ilaya aniga waxaa la ii waxyooday ma arkaysaa ilaya aniga waxaa la ii waxyooday wa annahu ana alamra wasaaniyo lamaa qaama markuu istaagay cabdullaahi ilaahay addoonkiisu yadcuu isagoo dadka u yeedha yadcuu dadka xaal ugu yeedhayo addoonkaasuhu alle cibaadadiisa kaaduu waxay ku dhowaadeen jinka iyo insiguba yakuunuuna inay ahaa noqdaan calayhi addoonka alle korkiisa libadaa kuwii isu bahaysta cadaawadooda halkii ka gaadhay ma arkaysa ee isu urura waxaad tidhaahdaa nebiyow innamaa adcuu waxaan caabudayaa uun rabbii rabbigay baan caabudi walaa ushriku ugumana shariig yeeli doono bihi billaahi alla uguma shariig yeelo axadaa qofna kul waxaad tidhaahdaa nebiyow innii anigu laa amliku kari maayo lakum idinka daraa dhib inaan idinku horseegsado iyo walaa rashada hanuun inaan idin waafajiyo ma karayo kul waxaad tidhaahdaa innii aniga lan yudiiranii igama badbaadin doono lan yudiiranii igama badbaadin doono min allaahi alla xaggiisa axad axadna igama badbaadin doono axadii badbaadinayaa ma jiro waa nabiyulaahi maxamede baray walan ajida ma heli doono min duuni illaahi alla sakadiina multaxada meel loo leexdo laga ciibsado multaxada meel lagu gabado oo loo daydo ilaa balaaqa markaa lan yujiiranii ima badbaadin doono min allaahi axad ilaa balaaqa ay ila tabliiq ayuunbaa i badbaadin doona gaadhsiin min allaahi ay can illaahi alle xaggiisa dadka aan waxyiga ka soo gaadhsiinayo iyo wa risaalaatihi min allahla ku cadaf lafiljalaalaha iyo wa risaalaatih ay wamin risaalaatih can risaalaatih ilaahay fariimihiisan dadka soo gaadhsiinayo kuwaasuun baan ku badbaadaya haddaan dee risaalada iyo dacwada la iman waayana ee maaragtay waxaa noqonayaa mid ilaahay ka aargito tafsiir kale ayaa wuxuu odhanayaa laa amliku baasaa laga reebaya laa amliku laakiin waxba idin kari maayo ilaa balaaqaa ay ila tabliiq gaadhsiin mooyaane waxyiga aanin soo gaarsiinayo min allah ilaahay xaggiisa aan idinka soo gaarsiinayo waxyi iyo wa risaalaati alla risaalaadkiisa qarimuhu ilaahay idinkoo faray gaadhsiinta aanin soo gaarsiinayo waxaan ahayn oon idiin awoodaa ma jiro waman yacsi allah qofka alle caasiya wa rasuulahu rasuulkiisa caasiya fa inna lahu qofkaasi wuxuu leeyahay naara jahannam waa ismigii innada e naara jahannama jahannamo naarteeda xaalidiina xaalay ku waarayaan fiihaa jahannamo dhexdeeda abadaa weligood xataa idaa ra'ow waa ibtidaa'iyadii ma og xataa idaa ra'ow markay arkaan maa yuucaduuna waxa loo yaboohayo amba loo ballan qaadayo ee abaalmarinta iyo qiyaamo iyo soo celinta ah faseyaclamuun way ogaan doonaan man mid bay ogaan doonaan kuwa isagu adcafu ugu taag darro badan adcafu ugu liita naasiraa xagga gargaaraha ugu taag daran wa aqallu uguna yar cadadaa xagga cududda iyo tirada cadadaa xagga tiradaba taas ayay ogaan doonaan inuu yahay mushrikiin mu'miniinta muwaxidiinta ah iyo inuu yahay mushrikiinta way garan doonaan bul waxaad tidhaahdaa nebiyaay in adrii ay maa adrii anigu ma ogi aqariib inuu dhow yahay maa tuucaduuna waxa la idiin yaboohaya inuu dhow yahay oo kagalka yahay ma ogsooni am yafcalu ama inuu u yeeri doono ama am yafcalu ama inuu u yeeri doono lahu kaa la idiin yaboohaayo rabbii rabbigay inuu u yeeli doono amadaa muddo aan la ogeyn amadaa waa muddo aan la ogeyn haaya laa idrak ilaahunba agson rabbigay kuwa rabbi caalimulhayb amba rabbigaagaasoo caalimulhaybi amba huwa alleh caalimulhayb haybkaas waxa maqan allaha ogsoon weeye falaa yudfiru uma muusiyo uma daahiriyo calaa gayrihi gayrkiisa ma baalacsiiyo ma tuko falaa yudhiru ma tuko calaa gayrihi qayrkiisa ma baalacsiiyo axadaa cidnaba waa nakira fii siyaaqi nafyi cumuum bay faa'iidaynaysaa ilaa man mooyaane irtadaa alla raalli ka noqday oo min rasuulin ah rasuul mooyaane oo min rasuulin ah rasuulkuna siduu ku ogaadaa min jihati lwaxyi ayuu ka ogaadaa ilaahaybaa oo waxyeelahayba ugu jecla laakiin gasaaqisa habar baa wax sheegtay iyo shaydaan baa wax sheegay iyo tusbax baa laga faariyey iyo beed baa la eegay iyo bum baa la siday iyo habar baa daacday abadan falaa yadhar waa caqiida xuma qaybka ilaahay baa iskale subxaana watacaala waa shirk haye qofbay doonayaan inuu wax u sheego oo wuu u faalinayaayo wuxuu marka u horraysaba weydiinayaa magaciisa orka magacaaga kumuu haboo dhan soo garo waxaad doonaysaa cudurka kugu aasan inuu shaago amba cuudka lagaa habo inuu shaago markaasuu ku leeyahay horta magaca waxaa laga yaaba inayka idhaahdo maantana maalin maaha fawax weydiina inaa lilaahi wa ilayhi raajicuun ilaa man irtadaa mid ilaahay uga raali noqday oo min rasuul haddaad rasuul heshay ha haddaad tidhaahdo bacda rasuulilaahi baa rasuul arkayna tagfur caladoon alguldarada taalafay waxyiga ilaahay rasuulun buu daalacsiiya hal ra'aytum arasuul yaa haysaa rasuul kumaa haya habarbaaba meelaha wadarisibasle fa inahu in alamra wasaani yasluku wuxuu yeelaa alle rasuul fainahu alle dhehmaya fainahu alle yasluku wuxuu qaabsiiyaa ee yascalu wuxuu yeelaa min bayni yadayhi rasuulka hortiisa wuxuu geliyaa wa min khalfihi iyo xaggiisa dambada rasadaa kuwo heegan ah gaar malaa'ig baa ilaahay ka horraysiiya si ay jinka uga ilaaliyaan muxuu sidaa alla u yeelayaa liyaclama si uu rabbi u ogaado an qad ablaquu inay gaarsiiyeen rasuulladaasi risaalaati rabbihim rabbigood fariimihiisii inay gaarsiiyeen dadka amba liyaclama si uu u ogaado rasuulkani kuwii an qad ablaquu rasuulladii ka horreeyey inay gaarsiiyeen ummadihii loo diray risaalaati rabbihim rabbigoo fariimuhu usoo dhiibay wa axaada wuu koobay alleh bimaa kiibuu koobay ladayhim rususha agtooda ku sugan wa axsaa waana tira koobay uu tira koobay dheh kulla shay shay kaste cadada xagga tirada fi suurati musamil musamil waxaa la idhaha qofku markuu suubuuga istego waa makiya aayaadkeedu waa labaatan aayadood weeye bismi illaahi araxmaani araxiim yaa ayuhaa taagan rasuulkaa ilaahay farayaa inuu ka tago tasamur iyo istadidda almusamilu kaagan iskuuduubayow kaagan hurdow qum kac allayla habeenkii kac ilaa qaliilaa in yar mooyaane waa waajib bay ahayd markay qiyaamuleylku bilowgii hore laba iyo toban bilood markuu waajib ahaa kadib ayaa la nasakhay sida xadiiska saxiixii uu ku soo arooray qum istaaga leyla habeenka ilaa qaliila in yar mooyaane nisfahu kac leylka ka bedel qum kac nisfahu ay nisfa leyla habeenka barkii kac aw inqus amba ka dhin ka nusqaami minhu nisfiga qaliila waxoogaa ka dhin kala barka aw amase sid kordhi calayhi kala barka ka siyaadi waratil kala dhigdhig alqur'aana qur'aanka kala dhigdhig tartiya kala dhigdhigid waa qiraa'adii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh innaa nagu nulkii waxaanu ku soo ridi calayka korkaaga qawlaa hadal faqiilaa culus ma takaaliiftaa culuf mise kalaamka ilaahay baa markuu rasuulka ku soo degayaba cuslaa wuu cuslaa kalaamka ilaahay markuu ku soo degayo rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waad garanaysaan saxaabigii la odhan jiray sayd ibnu saabit markii booyadiisu rasuulku ay saarayd waxay ku dhowaatay ligtiisu inay digaba noqoto xaaladii rasuulku waxay ku soo degayey ina naasiata alleyli habeenka saacadihiisu ina naasi'ata alleyli habeenka saacadihiisu hiya ayado ashaddu mid daran weeye wadcaa xagga dhibaatada abay wadcaa sadoo ku culus tahay dadka weeye widaaa haddii la akriyana widaa'an xagga waafiqidda qalbiga iyo carabka iswaafaqaan wa aqwamu ayaga ayaa ugu toosnaan badan qiila habeenka saacadihiisu qiila xagga hadalkana oo qowlku saliim uu yahay cibaadada ilaahay si wanaagsan oga wato inna laka waxaa kuu sugnaaday fi nahaari maalinta dhexdeeda waxaa kuugu sugnaaday sabxaa sabaalasho sawiila dheh maalintii o dhan adduunyada ku mashquul habeenkiina allahaga caad sabxaa baa kuu sugnaaday siraaq siraaqo sawiila dheh amba dabaalasho dheh wadkur isma rabbika rabbigaa magaciisa xus watabasal ugo ilayhi ay ilaa cibaadatihi ilaahay cibaadadiisa ugo tabtiilaa ugu-id cibaadaha la ugo huwa alla rabbulmashriqi weeye qorax ka soo baxa rabbigiisa weeye waa jihada laga hadlayaa waalmaqribi qorax u dhaca rabbigeeda weeye rabbigiisa weeye laa ilaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane fadtakid ka dhigo hu alle wakiila mid la cuskado wasbir sabir nebi muxamadow calaa maa yaquuluuna waxay leeyihiin ku sabir hadal xumaantooda wahjurhum kakad hajaraa ka tegid jamiila wanaagsan wadarnii iga tag buu alla yidhi subxaana watacaala idaah wadarnii idaah oo noo kala tag aniga iyo waalmukadibiina kuwa beenaalayaasha ee xaqa been waalmukadibiin iyo kuwa xaqa beeniyey mukadibiintaasoo ululnacma nicmo u saaxiiba ululnacma nicmo u saaxiibaan u barwaaqeeyey wamahin sug hum ayaga tamakulan sugid qaliila yar wamahin sug hum ayaga qaliila in yar sug baa la yidhi ina ladayna agtayada waxaa ku sugan waa qabarkiiba muqadama daraskaas ina ladayna agtayada ayuu ku sugan yahay ankaala harko ayaa ku sugan iyo wa jaxiima orol iyo wa dacaama cunto cuntadaasoo daa gusa marjeso u saaxiiba ama wixii lagu murjado daa gusa margasho u saaxiiba wa cadaaba baa ku sugan aliima oo xanuujiya yowma buu dhici cadaabkaasi tarjufu ay ruxmi doonto alardu arladu ay ruxmi doonto iyo waljibaalu buuruhuba ay ruxmi doonaan oo wa kaanat ay ahaan doonto aljibaalu buuruhuna kasiibaa niis amba burciid kasiibaa niis amba burciid mahiilaa la shubay ima anag arsalnaa waxaanu diray ilaykum waxaanu idiin soo diray rasuula ah baanu idiin soo diray rasuulka oo shaahida ah mara ku ah calaykum korkiina kamaa arsalnaa sidaan ugu diray oo kale ilaa fircawnaba rasuula aan ugu diray facaasaa wuu caasiyey fircawnu wuxuu caasiyey alrasuul xal baa la geliyey cahdiyo weeyaashaas waa rasuulkaan u diray ee muuse ahaa un wey alrasuula buu caasiyey fa waanu qabanay hu fircoon akhdan qabasho tattaquun sidee ayaad uga dhowrsan doontaa fa kayfa tattaquun sidee ayaad uga badbaadi doontaa in kafartum haddaad gaalowdaan sidee uga gaasaaman doontaan yowma maalin mafcuul ka dhig yowma maalin sideed uga badbaadi doontaan yoomkaasoo yajcalu ka dhigi doona alwildaana caruurta shiibaa kuwa cifroobay caruurtu ay caddaan doonto yoomkaasoo ka sifee yoomkaasoo assamaa'u samaduna munfadir ay kii dilbilaaci doonto ay tahay bihi ayhi sababii ama bihi fiihi kaana wuxuu ahaaday wacduhu ilaahay ballanqaadkiisa mafcuula mid la fuliyo ina haadihi kanna suuradanina ay haadihi suura ina haadihi suuradanina tadkira waana weeye ee faman shaaa qofka doonaya ittakhada ha yeesho ilaa rabbihi rabbigii xaggiisa ha u yeesho sabiila dariiq ha ku hanuuno ma arkaysaa ina rabbaka rabbigaagu nebi muxammadow yaclamu wuu ogsoon yahay annaka adigu taquumu inaad kacayso habeenkii adnaa wax ka yar inaad kacayso ka istaagayso min uluay layli uluay llayli habeenka oo saddex meelood loo qaybiyey laba ahaan silku weeye ma arkaysaa adnaa inaad kacayso min sulusay illeyli habeenka oo saddex meelood loo qaybiyey laba meelood ahaan wax ka yar aad nisfigiina way ka badan tahay wa nisfahu qiraa'adan inoo taallaa adnaa bay ku xidhan tahay annaka taquumu inaad kacayso baa ilaahay ogsoon yahay nisfahu habeenka kala barkiis nisfihi haddii la yidhahdana sulusaan baad kala qaybinaysaa la akriyo wa sulusahu habeenka saddex meelood marka loo qaybiyo meel ahaantii inaad kacayso la ogsoon yahay wadaa'ifa kooxina inay kacayso taquumu damiirkaa ku xig yaclamu wuxuu ogsoon yahay maaragtay taquumu inay kacayso daa'if wadaa'ifana inay kacayso buu ilaahay ogsoon yahay min aladiina kuwaa macaka adiga ku rumeeyey ma arkaysaa wallaahu alle yuqadiru waa qadara alleyla habeenka iyo waalnahaara isaga ayaa qadara subxaanahu wa tacaala mararka qaarkood way isleekaadaan mararka qaarkoodna way kala dheeraadaan calima allah alla wuxuu ogaaday subxaanahu watacaala an lam tuxsuu inaydaan koobaynin antii mukhafafad ahayd baa ku jirtee an lam tuxsuu inaydaan koobaynin hu habeenka amba kaa ilaaha idinku farad yeelay hu qiyaamu leelka alla idinku waajibiyey fataaba waa ku soo noqday alla calaykum korkiinna ee faqra'uu akhriya maa tayasara wixii fududaaday ay fasalluu tukada maa tayasara wixii sahlanaada ee min alqur'aani ah macnaa qadarkaad kartaa kala kaalaya weeye marka qur-aankii waxaa loo jeedaa salaadii weeye calima alla wuxuu ogaado idinka fudaydiyey aayadda suuradda awalkeeda iyo aakhirkooda soo degidooda laba iyo toban bilood baa udhaxaysii ma og tahay allah wuxuuri subxana watacaala calima wuxuu ogaaday an sayakuun an fayakuunu inay idinka mid noqon doonaan minkum idinka mardaa kuwa buka iyo saasaa la ogaada subxaanahu watacaala kuwa buka wa aakharuuna kuwa kalena yaa ayuu ogaada alla waayo sayakuunu inay ahaan doonaan aakharuuna kuwa kalena yadribuuna kuwa u safa fil ardi arlada kuwa u safa yabtaquuna xaal ay doonayaan ay raadsanayaan min fadli illaah ilaahay fadligiisa wax ka mida oo musaafir buu noqon doonaayo markaa waajibkii qiyaamuleylkaa ku adkaan doona wa aakharuuna kuwa kalena ayuu alla ogaaday yuqaatiluuna inay diriri doonaan fii sabiili illaahi inay ku diriri doonaanoo maantao dhan minjihaadu taagnaa habeenkii marka haddana qiyaamu leylku waajib ku noqdo inay ku cuslaanayso allah wuxu uhi subxaana watacaala faqra'uu akriya maa tayasara wixii sahlanaaday ee minhu min alqur'aani ka mida ah. wa aqiimuu oga asalaata ooga wa aatuu bixiya azakaa zakadana bixiya wa aqridu allah ilaahay amaahiya qarban amaa xasana wanaagsan wamaa tuqadimuu waxaad u horumarisaan lianfusikum aad u horumarisaan maada mafcuul bay dhacda shardiina wamaa tuqadimu waxaad u horumarisaan lianfusikum oo min khayrin ah tajiduuhu waad heli doontaan cinda allah alle agtiisa xaal uu ku sugan yahay baad heli doontaan huwa khayra isaga oo ka khayr badan huwa damiiru fasli weeye huwa isaga khayra isagoo ka khayr badan ba idin heli wa ayaa heli doontaan khayratu ka yahay wa acdama weyn ayaad heli doontaan ajra xagga ajarkana waa tamiis waxaa lagu nafsiyey wastakfir allah alla dembi dhaaf weydiista ina allaha alle kafuur allaha dembi dhaafista badan raxiim ee raxmadda badan la weeyaane bismi illaahi araxmaan araxiim suurat lmudasir makiya aayaadkeeduna waa lix iyo konton aayadood weeye fasow nusuul bay lahayde eh, adigaa u doonan doona maaragtay eh, kutubta mufasiriinta iyo kutubta kale axaadiisa yasiirkaba sida xadiidka bukhaari uu soo saaray waxay soo degtay suuradani dee rasuulku markuu ku ictikaafsanaa ee ictikaafka amba uu ku nagaa buurta la yidhaahdo xiro markuu dhammaysto ictikaafkiisii ee uu buurtii ka soo daadegay ayaa rasuulka loo yeedhay waakii kii yidhi fanadartu can yamiini falamaa rashay xagga midigtaan eego waxba maan arag markaasaan bidixda eegay hortaydaan eegay xagga dambaan eegay farafactu ra'sii fara'aytu shay-aa dabadeeta waxbaan arkay faataytu khabiisa faqultu daskiruunii wasabuu calaya maaan baarida idada lidaalika markaa qofku markuu khalkhalo waa la dadaa igu feermaha saasoo gale yaa ayuhaa taagan kii hore waxay ahayd hurdada ka kac tanina waxa weeye dacwada haka siisani wey yaa ayuhaa taagan almudasiru isku duubayo mutadasir taadiyo daalki waskidqaama war dadka uga dig cadaab uga dig faandir uga dig dadka ciqaab wakabir weyne warabbaka rabbigaana fakabir weyne ay wakabir weyne rabbaka rabbiga fakabir weyne rabbiga wa siyaabaka ay wadahir ahir siyaabaka maryahaagana wadahir ahir maryahaagana dahir waxaad ka daahirtaabay culimmadu leeyihiin eh, maryahaaga dahir oo dee nisaasta ka way ku fasireen waxay ku fasireen macaasida iska bahi mayd way ku fasireen marada gaarso way ku fasireen qalbiga way ku fasireen haween way ku fasireen tafasirtu way iska fara badan tahay warujsa ay wahjur ka tag arujsa qurunkana waxay alla kayrkii ay caabudayaanna fahjur ka tag ayaa ilaahay subxaanahu watacaala arujsu huwa alasnaan fahjur baa ilahay macasiyada waa lagu fasiray taqdiirku kuu doonayaba ha noqda ee eh ilaahay rasuulkiisa wuxuu faray inuu ka fogaado waxyaabahan oo dhan walaa tamnun ha bixin shay waxa bixin tastaktiru xaalaad ku doonayso siyaado wa hebeloo biiq badane hadhow aadabaanka iyo hesiba waxoogaa bixi allaa walaa tamnun ha bixin beeqa bixin tastaktiru xaalaad siyaado ku doonayso dheera walirabbika rabbigaa dartii sidaa wey walirabbika rabbigaa dartii fasbir u sabir waidaa nuqira marka la afuufo fi naaquut alfaacuul waa suurkii faidaa nuqira marka la afuufo fi naaquuri suurkii marka la afuufo fadaalika kaasi yowmaidin yowmkaasi yowmun weeye yowmkaasoo casiir adag aad buu adag yahay cala alkaafiriina cala kuwa kaafiriinta a korkoodana hayru yasiir mid ku sahlan aan ahayn hayru yasiir mid ku sahlan aan ahayn ad buu waada yahay wey allah wuxuuli subxaanahu watacaala darni iga tag sii horan bay ku dhowda darni iidaa macnaa haga haga isqaryin weeye hayga ergay darni iidaa amaba idaa aniga iyo waman mid khalaqtu aan abuuray waxiidaa isagoo keli ah oo wax alla wuxuu sisayaanay jirin waxiida xaalu yahay keligii oo wajacaltu dabadeed aanu yeelay lahu isaga maala aanu yeelay maalkaasoo mamduuda la badiyey fidsan mamduuda wa baniina inama aan u yeelay wa baniin inamana aan siiyey shuhuuda soo xaadira oo goobaha yimaada xubuura oo wamahadtu aan u fidiyey oo adduunyada aan u goblay lahu isaga tamhuuda u goblid ama maalkada aan u fidiyey wax walba aan siiyey humma dabadeed weliba yadmacu rajaynaya oo damcaya an aziida inaan isiyaadiyo oo aan u kordhiyo waa kaafir kasta oo xumaanta la yimaada kalla taasi waa madhacda weeye ayuu alla subxaana watacaala sidaa ha ka haro waa mucaani ilaahay isagoo nicmo fara badan siiyo haddana kufriga la imanaya innahu isagu kaana wuxuu ahaa waa qof khabiisa weeye nicmadii ilaahay kufri iyo xumaan ku bedelay cid walo sidan la timaadana way u taalla hebel bay ku soo degtaydo aayaddanna khasisayso innahu isagu kaana wuxuu ahaa liaayaatina wuxuu u ahaa caniida mid ku madax adag caniid caniidaa buu ku ahaa sa urfiqu waxaan ku kallifi doonaa amba aan ku mashaqayn doonaa ku isaga sacuudaa mashaqo sacuuda korig buurnaaleedu ka fanasho bacdaha uu fanto sacuuda ayaan ku mashaqayn doonaa inahu isagu qad shara waa uu fakaray macnaha wuxuu odhan lahaa qur-aanka uu ka sheegi lahaa buu ku fakaray waqadar waanu qorsheeyey qoraahduu odhan lahaa iyo qaabkuu ugu kufriyi lahaa maadaa yaquulu fi lqur'aan xiina su'ila can ilqur'aan ayuu fakaray waqadar markaasuu qorsheeyey wuxuu odhan lahaa faqutila waa la nacbalay kayfa qadar siduu wax u qadaray baa loo nacbalay uma qutila ha la nacdalo aba waa la nacdalay kayfa qadar siduu u qadaray hadalku qur-aanka maaragtay iyo kufrigu ku qaabilay uma nadara haddana wuu eegay bal wuxuu odhan lahaa uma cabasa wuu weji ururiyey wejiga ayuu isgeliyey wa basar wuu weji ururin siyaadiyey wejiga ayuu haddana maaragtay qof wejxumun khabiif ah qabada bayna caynay indhaha ayuu isku qabtay mawkay keliha wejadiis macnaa go ka gowsabayday uma cabasa wuu wejki ururiyey dadka qaarna wuu wejki tubay bay yidhaahdaan wa basara wuu wejki ururin siyaabiyey ah, uma dabadeete adbara wuu dhagar sheegiyey wastakbar waa uu ka santaagay inuu alle caabudo faqaala wuxuu qadaraya buu fooshay in haadaa ay maa haadaa qur'aankani ma ahaanin ilaa sixirun sixir mooyaane sixirkaasoo yu'saru lasoo raray yu'saru lasoo rarayo wadafra laga soo raraya waa naqli yu'saru lasoo warinayo waa sixiru mado hore laga keenayo in haadaa maa haadaa qur'aankani ma ahaanin ilaa qawlu lbashar dad hadalkii mooyaane wax kale ilaa qawlu lbashar dad hadalkii mooyaane wax kale ma ahaanin sa usliif waxaan gelin doonaa baa ilaahay yidhi rabbi baa hadalka toos waa isamaargaysa fa usliihi waxaan gelin doonaa saqar naarta la yidhahdaan gelin doona waa magac saqar ayaan gelin doonaa haye oo wamaa maxay tahay wamaa maxaybaa shaygeebaa adraaka ku baray nebi muxammedow maxaa ku ogeysiiyey maa maxay tahay saqar saqaradu waa maxay waa la weynaynayaa maa maxay tahay saqar laa tubqi reebi mayso hilib laa tubqi iska taga mashruuc tg tg laa tubqii reebi mayso macnaa hilib ka tegi ma ma reebayso walaa tadar kamana tegayso laf walaa tadar lafna ka tegi mayso ayaa ilaaha yidhi subxaanau watacaala hilib iyo lafta intaba way cunaysaa lawaaxa kii doorin badan weeye lawaaxa kii diirasho badan weeye macnaa lawaax lafta ayaa waxay ka dhigaysaa jidhkao dhan bay loox ka dhigaysaayo way qaadanaysaa wey lawaaxa fii diirasho badan weeye lilbashar jidhka jidhka oo dhan bay goosanaysaa amaba way gubaysaa weeye way baabi'inaysaa calayhaa korkeedana tiscata cashara sagaal iyo toban ba calayhaa korkeeda waa ku sugan tiscata cashara sagaal iyo toban ayaa meesha jooga oo sagaal iyo toban malaa'igtii baa iskaga yimi wamaa jacalnaa uga dhigin asxaaba annaari naarta asxaabteeda ugamaanaan dhigin tiradaasi maya asxaaba annaari naarta asxaabteeda kamaanaan yeelin ilaa malaa'ika malaa'ig mooyaane wax kale wamaa jacalnaa ugamaanaan dhigin ciddatahum tiradoodana macaa sagaal iyo tobankaasi ilaa fitna fitna mooyaane imtixaanun baan uga dhignay fitno iyo imaaragtay liladiina kuwii lagu fitnaynayo kafaruu gaaloobay ma arkaysaa dasikan bay wahaydo waati laga sheego abujahl ninka la yidhahdaa inuu yidhi yaa macshara quraysh amaa yastabiicu kullu cashratin minkum liwaaxidin minhum toban kasta oo idinka idinka midi miyaanay mid qabanaynin makun iyo sagaal boqoloo nin bay quraysh iska waayeysa ninkiiba midkiiba malagiiba toban nin ha qabasa buu yiri waa fitan liladiina kuwii kafaruu maxay kalena fitada uga dhigin iyo maxay kale liyastayqina iyo si ay u yaqiinsadaan liyastayqina si ay u yaqiinsadaan aladiina kuwa uusuu la siiyey alkitaaba kitaabka kuwa la siiyey si ay u yaqiinsadaan iyo wayastaada waliyastaada inay siyaasadaan alladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey iimaana iimaan inay siyaasadaan ay ku faragsadaan oo walaa yartaaba aanay sakiyin alladiina kuwa uusuu la siiyey alkitaaba kitaabka kuwa la siiyeyna aana shakiyin iyo waalmu'minuun iyo kuwa mu'miniinta inaana shakiyin iyo waliyaquula si ay u yidhaahdaan baanu intaa uga dhignay waliyaquula si ay u yidhaahdaan aladiina kuwa fii quluubihim qalbiyadooda uu ku sugan yahay maradun cudurka iyo walkaafi munaafiqiinta weeye iyo waalkaafiruuna kuwa kaafiriintii si ay u yidhaahdaan maadaa maxaybuu araada allaahu alla ula jeeday maadaa maxay araada allaahu alla ula jeeday bi haadaa tan maala xagga tusaalaha maala xagga tusaalaha alle muxuu ula jeeda sagaal iyo tobankan maxay tahay maselkan sidan aanba wax dhacsiinta noocani si ay u yidhaahdaan oo ilaahay dee doonistiisa ah ay kala hor yimaadaan diidmo iyo mucaarado kadalika siday kuwani u lumeen way lumeeneen ilaan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu doonu yeela lamana weydiiye ee kadaalika sida kuwaasuu alla u lumiyey ayaa yudilu alla u lumin doonaa yudilu uu u lumin doonaa allaahu allah man yashaau kuu doono wayahdi una hanuunin doonaa man yashaa wayahdii wuu hanuunin doonaa man yashaa wamaa yaclamu ma oga junuuda rabbik rabbigaa uniidiisa ma ogtoona wamaa yaclamu ma ogtoona junuuda rabbik rabbigaa junuudiisa ma oga iyo ciidamada alleh ilaa huwa isaga mooyaane wamaa hiya may ahaanin suura wamaa hiya may ahaanin yacni naartan saqaro la yidhaahdaa iyadaynu u celinaynaa damiirka ee wamaa hiya may ahaanin naartani wax kale ilaa dikraa waano wax lagu cibro qaato mooye wax kale may ahaanin ayay waano u tahay lilbashar lilbashar dadka ayay u tahay waano kallaa macnaha dadku ha ka hadheen xumaanta ayaa ilaahay subxaanahu tacaala dadku ha iska daayaan waxa xun waa inay ka hadhaan waalqamari dayaxa ayaan ku dhaartay ayaa alla yidhi waalqamari dayaxa ayaan ku dhaartay waallayli habeenka ayaan ku dhaartay id xilli baan ku dhaartay adbara uu tegay ee uu dhabarkeediyey baan ku dhaartaye idaa adbarana waa la akriyeeye wasubxi subaxa ayaan ku dhaartay idaa xilli baan ku dhaaranayaa sidaa dhe idaa wakti baan ku dhaaranayaa asfara uu caddaado eh asfara uu caddaado ayaan ku dhaaranayaae eh. innahaa naartaasa qarar la yidhaahdaa la ixda alkubari aayaadka waaweyn amba dhaceg maaragtay waxyaabaha waaweyn mid ka mida weeye innahaa maaragtay aayaddan waxaan u jeedaa eh, maarkaysa faqara iyo naartani la ixda alkubar waxyaabaha waaweyn mid ka mida weeye nadiiro xaal ay tahay mid u digaysa dadka ama nadiiro xaal ay tahay lilbasharna ay tahay liman bay u digaysaa basharka ka badan liman ayay nadiir u tahay shaaa uu doono shaaa doonay shaa'a doonay oo minkum idinka idinka mida ah maxay doonaya an yataqadama inuu maaragtay camal wanaagsan la yimaado oo uu xaqa ku hanuuno aw amase doonaya aw yata'akar ama dib u guranayo oo gaalnimada ku hadhaya labadaba ka gaalnimo doonaya iyo ka islaamnimo doonaya labadaba waxay u tahay ma arkaysaaye cibro iyo waano kullu nafsin naf waliba naf kastaaba bimaa kasabat waxay shaqaysatay rahiina kii u rahman weeye taasay u xidhan tahay muctaqalatun bicamalihaa yowma alqiyaama camalkaadaa lagu xidhayaa markaasaa la eegayaa ilaa asxaaba alyamiin kuwan iyagu iyaguma xidhnaa ilaa asxaaba alyamiin midigta asxaabteeda mooyaane oo kuwa wanaagsanee kitaabkoodii mididka laga siiyey fii jannaat hum ayagu fii jannaatin jannooyin bay ku sugnaadeen jannaat bay ku sugnaadeen yatasa'aaluun xaal ay yihiin kuwo iswaraysanaya nicmadan ilaahay seeye iyo adduunyadu waxay samaysay yatasaa'aluun maya xaal ay weydiinayaan cani ilmujrimiin kuwa mujrimiinta ah ay wax weydiinayaan cani ilmujrimiina kuwa mujrimiinta ay wax weydiinayaan maxay weydiinayaan maa maxaybaa sidanay leeyihin mu'miniintu afcaalimiinta caynkan leh maa maxaybaa salakakum idingeliyey salakakum maxaa idingeliyey fii saqar naartan faqara la yidhaahde maxaa idin geliyey maxaad ku gasheen qaaluu waxay yidhaahdeen waa mujrimiintiiyo balaag lam naku maanaan ahayn lam naku maanaan ahaanin min almusalliina kuwii tukada salaaddii bay sheegeen min almusalliin kuwa tukada maanaan ahayn walam naku maanaan ahaanin walam naku maanaan ahaanin adduunyadii ila ficila lamtani wa xarfu jasmin wa qalbin walam naku maanaan ahaanin adduunyadii nudcimu kuwa quudiya almiskiin masaakiinta maanaan quudin jirin wa kunnaa waxaanu ahayn naquudu kuwii dhex qaada amba dhex gala baabilka maca alkhaa'idiina kuwa baabilka dhex muquurka maca alkhaa'idiin kuwa baabilka dhex gala ayuun baanu dhex geli jiray waxaanu odhan jiray waxaanaan aqoon iyo waxaanaan waru haynin wa kunnaa waxaanu ahayn nukadibu kuwii beeniya biyowmi iddiin abaalmarinta yoomkeeda waanu beenin jiray xataa ataanaa ilaa uu nooga yimi xataa ataanaa ilaa uu nooga yimi alyaqiinu mawtka iyo geeridu famaa tanfacu ma anfici doonta baa ilaah yidhi halkaas ayay waraysigoodu ku toosiyeen famaa tanfacu ma anfici doonto hum ayaga shafaacatu shaaficiin kuwa ergeeye ergadoodu waxba ma tari doonto kuwa shafaacatu shaaficiin ma anfici doonto famaa maxaybaa lahum ayaga u sugnaaday ilan adduunyaa la joogaaye famaa maxaybaa lahum ayaga u sugnaaday mucridiin xaala kownihim mucridiin xaal ay yihiin kuwii ka jeedsanaya can itadkira waanada mucridiina famaa maxaybaa lahum u sugnaaday can itadkira macnaa ay xaala kownihi mucridiin xaal ay yihiin kii ka jeedsanaya can tadkira waanadaba kaannahum xaal aad moodo ayay jeedsanayaan mucridiintaa ka xaale kaannahum xaal aad moodo xumur dabeer dibadeed sidaa dhe kaannahum xaal aad moodo xumur wa jamcu ximaarin dameer dibadeed mustanfira firdhatay mustanfira cararsay mustanfara haddaad akridana la firdhiyey mustanfira cararsay farad kaasoo ka firdhatay amba ka carartay min qaswara libaax libaax bay aragtay markaa dameerjibadeedku aad buu u dheereeya maaragtay kow gumburiga ama ogtaas farad kaasoo ka firdhatay min qaswara libaax amba farad ka carartay min qaswara ugaarhsade ugaadsato qaswarku marka waa ugaadsadaha min qaswara ugaarhsato ka yaaday bale yuriidu wuxuu doonayaa saakaba kaale كل mri'in qof kasta oo minhum ayaga ka midu ah, wuxuu doonayaa an yu'taa in la siiyo suxufa xaasiyo in la siiyo munashara la kala bixiyo qof walba in ilaahay kees kitaabu siiyo ayay doonayaan taas kalla taasina ma dhacdo bale laa yakhaafuun kama baqayaan alaakhira aakhira kama baqayaan kalla yakaaha shahraan inahu suura inahu qur'aankan kitaabkani inahu kitaabku tadkira waana weeye faman shaaa qofka doonaya dakarahu sabaabka sardigaba halkaa ka dhig dakarahu ha ku waansamo wamaa yadkuruun ma waansami doonaan dadku ilaa an yashaaa allah alla doonistiisa mooyaane kuma waansamaan ilaa an yashaaa allahu alla oo doono mooyaane kuwa alle ahlu taqwa ka baqashada ehelka u ah weeye ilaahay baa leh ma ogtahay kuwa alle ahlu taqwa baqashada ehelkeeda weeye alla ilaahay baa xaqule inaga baqo xaqa wa ahlulmaqfira lmaqfira dhaafidna ehelkeeda isagaa ah subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illaa ant